بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحان كسو جرني السرايا والغزوات وحان سو أرقني مقصدك عيد مداس iyo duulimaadkaas nabiyullaahi moxamed uu hogaaminayo laga lahaa dantii laga lahaa ayaan xoogaa dhowr qodob ka soo ishaarnay marka halkan darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa wa awalu sariyatin bacathahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam sariyatan tusamaa bisayf اlbaxr marka sidii aan xalay sheegnay maadaama aan jihaadkii arki doono khasawaadkii aan arkayno ciidamadii nebiyulaahi moxamed uu diri jiray ama isaga ha raaco ama saxaabada qaar ka midihii madaxa uga dhigeen maadaama jihaadkaas aan geli doonno oo khasawaad aad u badan aan arki doonno biidn illaahi tacaala waxaan rabaa marka inaan xoogaa ka hadalno aljihaadu fii sabiili illaah waxyaalaha qofka looga baahan yahay mujaahidka ah ama jihaadkaa shuruudda uu leeyahay iyo maraatibta uu leeyahay aadaabta uu leeyahay iyo wixii la mid ah oo zamankeennan aan joogno in badan oo ka midihii la inxiraafiyey bal cagsigeeda lagu dhaqmo cagsigeeda jihaad lagu sheego marka insha allahu tacaala kelimadaasaan marka hore hormarinaynaa wakhtigii noo soo harana marka darsigeenna qaybta ka hartay baan kamili doonaa biidn illahi tacaala jihaadka sida ibnu qayim aljawsiya raximah llahu kitaabkiisa fi zaad lmacaad zaad lmacaad fi hadyi khayr اlcibaad uu ku sheego wuxuu leeyahay jihaadka maraatib afara buu leeyahay afar martabo uu leeyahay haddii qofka afartaas martabo labada martabo ugu horeyso uu ku guulaysto kuwa kalena waa u fududaanaya laakiin hadduusan ku guulaysanin waxa weeye kuwa kalena ma awoodi karayo martabada ugu horeysaahi waxa weeye qofka inuu naftiisa la jihaado jihaad nafsi baa la yidhahdaa aljihaad marka la yidhaahdo durbadiiba waxaa soo degdegayso jihaadu sayfi bilkufaar gaalada seefta lala aado unbaa durbadiiba soo degdegayso laakiin ibnu qayim aljawsiya raximah ullahu wuxuu ka bilaabaa jihaad nafsi qofka inuu naftiisa la jihaado waa midda koowaad muxuu kula jihaadayaa naftiisa ta koobaad waxa weeye bitacallumi alhudaa wa diini alxaqi inuu hanuunkii nebiyullaahi moxamed ilaahay usoo dhiibay inuu barto diinkii xaqa ahaa inuu barto yani shardiga koobaad waa taa wey qofka mujaahidka noqonayo waa inuu horta diinkii islaamka u yaqaano weya waa inaad diinta barato naftaada kow kula jihaad waxaa kaloo kula jihaadaysaa naftaa cilmiga aa baratay waalcamalu bihi inaad ku camal fasho inaad cilmigaas aada baratay aada ku camal fasho naftaada inaad kula jihaaddo waa qodobka labaad wey markii aad ku camal fashana dabadeeto waa inaad dadka ugu yeertaa bidacwati ila allahi wa tacliimihi man laa yaclamu inaad dadka ugu yeerto dadka aanan diinkaa garanayninna inaad barto waa nooc jihaadkii ka mida wey waxaa naftaada kula dagaalamaysaa mar haddaa cilmigii baratay kuna camal fashay u istaagtay inaad dacwada dadka ugu yeerto dhibka ku soo gaaro waxaa weeye waxaad kula jihaadi biasabri calaa mashaaqi dacwati ila allah dhibka kaa soo gaaraya dacwadaas aad dadka ugu yeertay inaad u dulqaadato sabir u yeelato dulqaad inaad la timaado markaasuu ibnu qayim aljawsiye raximah ullahu wuxuu leeyahay markuu soo tiriya afartaa maaragtay nafta lagula jihaado wuxuu leeyahay faina asalafa mujmacuuna cala ana alcaalima laa yastaxiqu an yusamaa rabbaaniya xataa yacrifa alxaqa wayacmala bihi wayucallimh faman calima wacamila wacallama fadalika yudcaa cadiima fi malakuuti samaawaati buy wuxuu leeyahay salafkeenni ridwaan ullahi calayhim salafu saalix waxay ku kulansan yihiinoo majmac ku yihiin qofka caalimka ah inaanan la odhan karaynin caalim fulaan waa caalim rabbaaniya oo rabbi loo nisbeeyey inaan la odhan karaynin ilaa horta hore uu xaqa barto uu ku camal camalfala xaqii oo uu asagana dadka ugu yeero uu baro maxaa yeelay qofka wuxuu yidhi cilmiga barto cilmiga uu bartayna ku camal falo dadkana baro oo ugu yeero dacwadii uu istaago aan la aamusin qofkaas ayaa waxaa loogu yeeraa nin weyn inuu yahay fii malakuuti samaawaati dadkaas fi lacla malaa'igta dhexdeeda ayaa loogu yeeraa nin caiima inuu yahay baa loogu yeeraa qofkaasi qof caiima uu yahay markuu nafta la jihaado waa martabadii koobaade oo naftiisa uu ka adkaado jihaadka labaad waxa weeye waa jihaadu shayaan nafta markaad meel iska saarto waa inaad shayaankana la jihaada baa lagaa rabaa jihaadu shayaan laba martabooda uu leeyahay buu leeyahy ibnu qayim aljawsiya labada martaboo lagula jihaadaahi midda koowaad waxa weeye shubahaadka iyo shukuugta uu diinkaada yacni uu shaki kaa gelinayo qalbigaaga ku ridayo shaydaanka dafcinteeda iska dafciso ood iska reebto waxaad iskaga reebi kartana waa cilmigii aan soo sheegnay weeye bitacallumi alhudaa wa diin alxaqi baad iskaga reebi kartaa markaad naftaada shaydaanka waxa uu kugu soo rido oo shukuugtoo iimaankaada qadxiga ku samaynayo dhaawacayo aada iska dafciso martabadii koowaad waad heshay martabada labaadoo lagula dagaalamo shaydaanka qalbigaadaba wuxuu ku ridaa shahawaadka iyo waxa xunuunka ay aliraadaat alfaasida macaasida uu ku jeclaysiiyo iyo waxa xunka ah oo rabbigaaga kaa fogeeyo buu qalbigaaga shubahaadkaas wuxuu kugu ridayaa shahawaadkaasuu qalbigaada ku ridaya taana waa inaad iskala dagaalanto o iska difaacdo ibnuqayim marka raximahullah wuxuu leeyahay midda hore ee shubahaadka iyo shukuugta aad iska celiso iimaankaada dhaawacaya markaad kula jihaado gadaasheeda maxaad heli yaqiina ahaanaysa buu leeyahay yakuunu bacdahu alyaqiin iimaankaada iyo diinkaada islaamnimadaadi baad yaqiin u helaysaa waxaad ka badbaaday yani maaragtay wax alla wixii shubha ahoo diinkaada dhaawacayay iyo iimaankaada dhaawacayo dhan baad ka badbaaday yaqiinaad heshay weeyaan markaad shahawaadkii kula dagaalanto oo wuxuu qalbigaada ku ridaya iska dhicisana ayadana gadaasheeda waxa ahaanayo sabir buu qofku helaya oo macaasidii wuxuu xumoo dhan oo ka sabro wixii xumaayo idinuu ka sabro sidaa darteed markuu labadaas helo imaamnimadii diinka qofkaasi waa gaaray buu leeyahy wuxuu leeyahy aayadda wuxuu soo qaadanaya ku jirto fii suurati aliflaamiim asajda ayuu soo qaadan uu leeyahay wajacalnaa minhum a'immatan yadcuuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaan ka dhignay reer bani israa'iila laga hadlayay aimo dad diinka looga daydo oo amarka ilaahay dadka ku hanuuniyo ayaanu ka yeelnay goormaa laga dhigay a'immadaasi aima fi diin goormay noqdeen lamaa sabaruu markay shahawaadkii xunxumaa ka sabreen wa kaanuu biaayaatinaa yuuqinuun yaqiinna ay heleenoo shubahaadkii iyo shukuugtii shaydaankana ay ka badbaadeen labadaas markay heleen ayuu ilaahay aima yuqtadaa bihim fi ddiin aimo diinka looga daydo ayuu rabbi ka yeelay subxaana wa tacaala markaasuu ibnu qayim wuxuu leeyahi raximah llah faahbara ana imaamat addiin inamaa tunaalu bisabri waalyaqiin wuxuu allah noo sheegay aayaddaasi imaamnimada in lagu gaaro diinka imaam wey marka la leeyahay fulaan aima fi ddiin oo diinka looga daydaayo waxaa lagu gaaraa oo keliya bisabri waalyaqiin sabir oo shahawaadkii wixii xumaa laga sabro iyo yaqiin oo shukuugtii iyo maaragtay shubahaadkii shaydaanku uu watay laga badbaado oo laiska dhiciyo baa lagu gaaraa buuli marka qofkaan naftiisa la jihaadin oo naftiisa aan ka adkaanin shaydaanka aan ka adkaanin waxa weeye jihaadulkufaar maba awoodi karaba ma geli karaba maxaa yeele marka horeba shaydaankaaba wuxuu ku ridayaa mansabdoon isagoo ohu inuu mansab ku gaaro geesi ha lagu yidhaahdo xoola aa heshid yani maaragtay wax lamida ah adduunye dalba shukuug buu qalbigii balaayo u gelinaya marka maba maba jihaadi karaba qof aanan shaydaankii nafta ka soo adkaanin labada martabo hore waa labadaa martabo weeyaan martabada saddexaad waa jihaad alkufaari waalmunaafiqiin gaalada iyo dadka munaafiqiinta lala jihaado jihaadka gaalada iyo munaafiqiintu way kala duwan yihiin horta bilqalbi labadooda waa lagala jihaadaa biqalbiga waa laga nacaa waxaa lagala jihaadaa carabka waxaa lagula jihaadaa maalka waxaa lagula jihaadi karaa nafta iyo gacantaa lagula jihaadi karaa laakiin jihaad lkufaar wuxuu khaas ku yahay bilyad ayagaa gacanta iskale gaalada oo kufrigiisa uu cad yahay oo muxaaribiinta ah kula dagaalamayo kuwaas baa maaragtay gacanta lagula dagaalamaa wuxuu leeyahay ibnu qayim aljawsiya jihaadu lmunaafiqiinna wa akhasu billisaan munaafiqiinta jihaadkoodu carabkau ku gooni yahay carabkaa lagala maaragtay lagala dagaalamaa weeyaan xujada iqaamat lxuja lagu sameeya waa lagu oogaa xujadii martabada afraad oo jihaadku uu leeyahay waa jihaadu arbaabi dulmi walbidaci walmunkaraat dadka dulmiga kuwa ahlu bidaca ah bidcada sameeyo iyo la yimaado ummaddana bidcada ugu yeero dadka asxaabulmunkaraadka ahoo fisqiga iyo waxa la midkaa sameeyo in lala jihaado taasina waxa weeye qofka hadduu awoodi karo waa inuu munkarkaas iyo xumidaasi gacantiisa ku reebo hadduu awoodi waayo waa inuu carabka ku reeba hadduu awoodi waayo waa inuu qalbiga ka naca sida xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadihi qofkii munkar hadduu arko gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastatic hadduu awoodi waayo fabilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo hadduu carabkii awoodi waayo fain lam yastatic fabiqalbihi qalbigiisa ha ka naco marka gacanta yaa iska leh waxaa iska leh dowladaha dadka shayga adooga awoodda ah ku leedahay sida caruurtaada iyo xaaskaaga iyo waxa lamidka ah waxaa iska leh maaragtay mucallimka iyo ardaydiisa iyo wixii la midoo ah salta maadiya haysto baa gacanta iskale wax ku suulin kara wy haddaadan saltadaas haysanin munkarkaada wuxuu noqon inaad ku reebto bilisaan carabka inaad ku reebto baa la rabaa sida dadka ahlucilmiga culummada iyo dadka lamidka yihi carabka inay dadka ugu sheegaanoo khayrka ay u sheegaanoo munkarka ka reebaan baa la rabaa hadday labadaba la awoodi waayo qalbiga ka nac wadalika adcafu aliimaan kaasaana iimaanka kiisa ugu taagta daranna waa isaga weeyaan jihaadkaas marka maraatibtaa leh markii jihaadulkufaar aan usoo noqonno gaalada la jihaadkoodu wuxuu leeyahay shuruud laakiin dadka zamankeenaan joogaa aynan ictibaarinin intooda badan ay dhagaha ka furaystaan cagsigeedna nusuusta inta khilaafaan ay la yimaadaan waxaa ka mid ah midda ugu horayso jihaadka waxaa laga rabaa imaam mubaayac ah oo dadka muslimiinta madax u ah madaxweyne ah la og yahay oo lala beectamay oo markaasi asaga gadaashiisa laga dagaalamo taasaa la rabaa sida nabigeennaba uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariiyo muslim ku sugan oo abu hurayrana oo nebiga ka warinaayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alimaamu junna imaamku waxa weeyaan waa gaashaan isagaa gaashaan ah weeyaan yuqaatalu min waraa'ihi gadaashiisaa laga dagaalama yacni amarka isagaa iska leh isagaa fuliyo dagaalkiibuu ku jira sida nabigeennaba qaa'ida u ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayuttaqaa bihi isagaa lagu dhowrsadaayo cadowga la iskaga ilaaliyaa maxaa yeeley ninka madaxda ahoo qaa'idkaa la dilo ciidanku waa jabaan marka sidaa darteed baa qaa'idkaas maaragtay yutaqaa bihi asagaa lagu ilaaliyaa cadowga laiskaga ilaaliyaa fain amara bitaqwa allahi caza wajalla wacadal kaana lahu bidalika ajrun buu yidhi haddii qofkaas qaa'idka imaamka ihi ou taqwada ilaahay faro oo dadka cadaaladii oo u cadli ou la yimaado ajar weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyahay marka maxalshaahidkayga waxa weeye imaam mubaayac ah oo mumakan ah ayaa la rabaa in gadaashiisa laga dagaalamo jihaad fawdo ahoo iska orad ah lama yaqaano islaamkeennu ma yaqaano tan labaad jihaad cid wadda aadan garanayninoo imaamkiisa majhuul ou yahay ama buuraha iyo godadka uu ku jiro ama maaragtay ou yani maaragtay uusan marna soo baxaynin imaam aan ahayna uu kuleeyahay diinteen islaamku ma taqaano waa nin la yaqaanoo ciidanka hogaamiye oo diinkaas ilaahay u gargaaro weeyaan lama isticmaalo imaamkaas marka waxa weeye sida imaamu nawowi markuu xadiidkaa sharxayo fii sharxi muslim uu leeyahay wuxuu odhanayaa yuqaatalu macahu lkufaar isaga la jirkiisa baa gaalada lala dagaalama waa inuu kula jiro waa inuu ama amarkiisii inuu madax kaaga dhigay ama isagoo uu kula socdo baa gaaladii lagula diriri waxaa lagula diriraa buu yidhi yuqaatalu macahu lkufaaru waalbuqaatu waalkhawaariju wasaa'iru ahli lfasaadi ninka imaamka ah ayaa gaaladii iyo dadka buqaada ahaayee dowladda muslimka kasoo horjeestay iyo kuwii khawaarijta ahaayo dadka inta gaalaysay dhiiggooda banaysan jiray iyo dadka ahlu fisqiga ah oo dhan imaamkaasaa lagula dagaalamaa isagoo kula jiro ayaa lagula dirara marka imaamku waa muhiimo islaamkeena fawda ma yaqaano cidaan la aqoonin oo beeca lala gelin oo wax yaqaano la aragna lalama dagaalamo lama isticmaalo inta badan bal dadka qaar maanta wayba inkiraanba waxay leeyihin maya iska orod meeshaa doonto ka imaawo aduu kab iska tuur haddaad rabto kab tuur waa jihaaday ku iska soco wahaakada jihaadkii uu ka go'aa qaraarka nihaa'iga ayaa iska leh waxaa iska leh dadka ahlulxalli waalcaqdiga la yidhahdo dad dhallinyaro ah daa'ishiin ah ama aan wax awooda ugu jiraahe gacanta jirin ama juhaal ah maska gacantooda ma leh ayagu ma qarriri karaan dadka muslimiinta jihaad uma qarriri karaan waxaa u qarinaya dadka ahluxalli walcaqdiga la yidhahdo waa kuwe waa dadka ahlulcilmi walfiqhi dadka ahlucilmiga ah oo fiqhiga iyo diintan garanaya waa in jihaadka looga dambeeyo weeyaan walidaalika arrinkaasi allah subxaanahu wa tacaala fii suurati nisaaba wuxuu leeyahay waida jaaahum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bihi walow radduuhu ila arasuuli wa ila uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum yani hadday u celin lahaayeen waxaa laleeyahay hadduu amar yimaado waida jaaahum amru min almni aw alkhawfi arrin ammaanka ku saabsan ama cabsi ku saabsan oo dagaal iyo wax lamida ah hadduu yimaado adaacuu bihi warkiibay faafiyaanoo meel walba la tagaan walow radduuhu ila arasuuli nabigeenna qaa'id buu ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh hadday rasuulku usoo celin lahaayeen wa ilaa uli lmri minhum dadka iyaga madaxda u ah hadday u soo celin lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum in dagaalkaas in la galo inaanan la gelin in wax la faafiyo inaanan la faafinin arrintaas dadka ahlucilmiga cilmiga ahe ahlu fiqiga ahi ayaa istinbaad kala soo dhexbixi lahaa marka waa dad aayaadka iyo axaadiista istinbaad samayn karo kala soo dhexbixi karo inay ummadda muslimiinta hogaamiyaan baa maanta yaa hogaamiye oo meelaha quf iyo qacda socotoo dhan yaa ka dambeey ma ahlucilmibaa wado ma jira caalamlislaami biakmalihi waxa wado waa dhallinyaro mutaxamisiin ahoo aanan fiqhi islaamigay leeyihiin intooda badan aynan jirin ayaa hogaaminaysa iyo mid muqrida oo dan lahoo ku gaari leh dadkaan jaga iyo kursi ku gaar leh ayuunbaa hogaaminaya weyaan marka dadka ahlucilmigaa lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ayuu allah leeyahay subxaanau wa tacaala walidalika imaamu lqurtubi markuu aayaddaas tafsiirkeeda uu ka hadlayo wuxuu leeyahay lam yuxadituu bihi warkaa dadku ma sheegaan oo ma faafiyaan walam yufshuuhu mana ayan faafiyeen xataa yakuuna nabiyu sal allahu alayh wasalam huwa aladii yuxadiu bihi wayufshiihi ilaa nebiga ou arintan ka waramo ama asaga uu faafiyo ma faafiyeen buu leeyay markaasuu ululmriga yaa weeye buu yidhi wa ululmri waxaa la yidhaahdaa buu yidhi wahum ahlu lcilmi wlfiqhi waa imaam lqurtubi wey fii tafsiirihi buu leeyahay ululmriga dadka la yidhaahdo waa dadka ahlucilmiga oo fiqhiga diinta islaamka fahmay oo garanaya weeyaan markaasuu yidhi wahada marwiyun can alxasan albasriyi waqataadat bni dacaamata asaduusi wagayruhuma hadalkaas waxaa laga wariyey xasan albasri oo taabiciintii ah, qataadat bni dacaama oo isna taabiciintii mufasiriintoodiina ka mid ahaa iyo keyrkoodba hadalkaasi waa laga wariyaa wey ahlucilmiga waa yani ululamrigu inay yihiin ahlulcilmi waalfiqhi inay yihiin ayaa laga wariyaa weyaan qodobka koobaad marka waxaa weeye waa imaam in la helo qodobka labaadna waa dadka go-aanka gaari karo inay ahlulcilmiga ahlulfikiga yihiin culamo in looga dambeeyo weeyaan qodobka saddexaad waa alqudra sharciya la yidhaahda jihaadka waa in awood loo hayo awood aanan wahmi ahayn ee xaqiiqaa inay jirto awooddaasi qudradaasi mid macno weyna way noqon kartaa mid maadina way noqotaa labadaba qudrada macnawiyada ahi waxa weeye qofka inuu rabbigiisa ku xiran yahay oo shaydaankii iyo naftiiba uu ka adkaaday wakhaalif nafsa washaytaana wacsihimaa wainhumaa maxadaaka nusxafa tahimi soomayn busuri qasiidadiisii yani waxa weye nafta iyo shaydaanka qofku markuu khilaafo oo ilaahay uu ku xirmo sunnadii nebigana uu qaato oo ku dhaqmo qofkaasi jihaad wuxuu haystaa qudra macnawiya buu hayaa waxaa kaloo la rabaa qudra maadiyana waa loo baahan yahay haddii qudradii maadiga ahayd la waayo marka haddii la waayo qofka ilaahay waajib ma saaro waajibaadka sharcigaa fiiri kulligood waajibaadkana la saarayo sharciga ihi haddii awood iyo istiaaco iyo qudro la waayo qofka waa ka dhaca waa kaa dhacaya waxba kuma saarna salaada haddii aada inaad istaagto faradka ihi waxay ka mid tahay arkaanteeda waaweyn bay ka mid tahay alqiyaamu cala alqaadiri waa rukni w yani haddaad la imaan weydo waajibkaasi waa kaa dhacaa fadhi baad ku tukanaysaa fadhi baad ku tukani sidoo kaleeto soonka iyo xajka iyo wax lamida kulligoodba istitaaca loo xiraa wey maxaa yeele ilahi wuxuu leey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay nafta wax kale kuma mashaqeeyo ila awood waxay awoodi karta mooye allahna wuuna amrayo wuxuu leeyahay waacidduu lahum ma statactum min quwa wamin ribaaqi alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum yani waxaa la leeyahay waxaad awoodi kartaan samaysta baa la leeyahay qudrada waa daruuri weeyaan yani shayga istiaacada la yidhaahdo quwa inay dadka muslimiinta istiaacadooda la yimaadaan na waa la rabaa weeyaan walidaalika waxaad og tihiin yani aad allah ou qur'aanka qariray haddii cadowga oo milaynkaada ka bato oo qofka ay halkii yani halkii nin oo muslima ah, laba nin oo kufaara ay ku soo aadayso dagaalka inuu dagaalamo waa loo ogolyahay laakiin hadduu milayn ka bato saddex nin afar nin hadday kugu soo yani maaragtay adiga kugu soo aado cadowgu kaa tira badan yahay rujuucaad samaynaysa dagaalku waa ka haraysaa waad ogtiin alaana khafafa allahu cankum wa calima ana fiikum dacfa fain yakun minkum ishruuna saabiruuna yalibu miatayni soo maahayn wain yakun minkum miatu saabiratun maya fain yakun minkum ishruuna saabiruun yalibu miatayni soo maahayn ayda wain yakun minkum miatun saabiratun yalibu alfayni biidn illah oo sax weeyaan marka qofkiiba laba markay kusoo aadaysa baa naloo takfiifiyey laakiin wixii laba ka badan waxay dhihi jireen falaa yusama faran saddex qofood hadday inta ku yimaado aada cararto ma soo gelaysid waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin wa ilaa fiatin min nin cararay laguma magacaabay mar haddii saddex noqdaan marka qodobkaas maqdarada waa shardi wey maadaama waajib kastaba takliiftiisii ilaahay waxaadan awooddaada ahayn uusan kugu kalifin waa inaad cadowga qudro u hayso hadduu kaa tira badan yahy ummadda muslimka ilah halaagka lama rabo ha baabi'ina dadka muslimiinta ah cadow ka xoog badan ha ku dhammaynin qodobka kaleeto oo ka mid ah shuruudda jihaadka uu leeyahay waa tamyiizu sufuufi sufuufta muslimiinta iyo gaalada muxaaribiinta ahee la dirirayso inay kala soocan yihiin baa la rabaa laakiin gaalo iyo muslim isku qasan yani lagaama rabo inaad la dirirto nabigeenaba waa laga joojiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa laga reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtay fii suurati alfatxi allah sagaal qofood oo toddoba rag yihiin labana dumar yihiin oo maka dhexdeeda ku jiray baa ilaahay wuxuu uga reebay nebi maxamed iyo asxaabtiisi inay dagaalamaan si dadka muslimiinta aanan ay u badbaadaanoo gaalada maka dhexdeeda ku dhex jiro yaa looga celiyey weliba waa ilaahay wuu sifeeyeyoo dadkaas wuxuu yidhi markuu gaalada uu tilmaamayey wax lagula diriro way istaahileen hum aladiina kafaruu horta way gaaloobeen wasaduukum can ilmasjid alxaraami baytullahi alxaraamna waa idiin diideen walhadya mackuufan an yabluga maxillah hadigii aa wadateenna meeshii lagu gowrici lahaaye maka ah inuu gaaro bay u diideen sabab lagula diriroo dhan way taallaa waad haysataan weeyaan laakiin ilaahay muxuu yidhi walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri liyudkil allahu fii raxmatihi man yashaa low tazayanuu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima waxa weeye haddaynan jiri lahayn rag mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo aydnan idinka garanaynin oo markaasna aad dhib u geysataan ood dishaanood meesha ku laydaa markaad dagaalka gashaan oo markaasna dhib idinka soo gaaro dhib idinka soo gaaro xag dembi ilahay agtiisa idinka soo gaaro muxuu ilaahay sidaa u yeelay liyudkil allahu fii raxmatihi man yashaa ciddou doona inuu ilaahay naxariistiisa geliyo laakiin rabbi muxuu yidhi low tasayaluu gaaladu hadday muslimiintu ka soocmi lahaayeen lacadabna aladiina kafaruu hadday tamaayus dhici lahaa tamaayusu sufuuf gaaladii muslimku ay kala baxsan yihiin waanu cadaabi lahayn gaaladii cadaab aliima baan cadaabi lahayn weeyaan sheekha iskale kitaabka la yidhaha altaxriir waltanwiir markuu aayadda ka hadlay aayaddaa markuu ka hadlay wuxuu leeyahay annahu inamaa lam ya'mur ilmuslimiina biqitaali caduwihim lamaa saduuhum can ilbeyti yacni wuxuu leeyahay ma uunan amrin allah muslimiintii markii ay cadowgoodii la dagaalankoodii ma uusan amrin markii ay beytka ka jeediyeen maxaa yeeley sababtu waa maxay liannahu araada raxmata jamcin min almuminiina waalmu'minaati naxariis inuu u naxariisto koox oo ragga mu'miniinta ka mida iyo dumarka mu'minaadka ka mida darteed ayuunan u amrin oo uga joojiyey kaanuu fii ahli shirki laa yaclamuunahu ahlu shirkigana ku jiray oo aynan garanaynin markaasuu yihi casama almu'miniina mu'miniintiibu wuxuu ka dhowray oo ka ilaaliyey min alwuquuci fii masaa'iba inay musiibo ku dhacaan ayuu ilaahay ka ilaaliyey min jiraa'i itlaafi ikhwaanihi walaalahood baabi'intooda oo sagaalkaa qof ah la baabi'iyo dhibki ka imaanaya daraaddeed ayuu ilaahay uga manciyey subxaana wa tacaala uga joojiyey weyaan marka waxaa la rabaa tamaayisu sufuuf yacni safka marka la leeyahay dadka lala diriraayo xataa gaalow gaal ma tahay ma aha waa gaalka adiga muxaaribkaa kula dagaalamay gaalkaasaad la dagaalamaysaa lagaa rabaa midaan muxaarib ahayn inaad la dagaalanto layse lagaama rabo inaad disho lagaama rabo weya bal maanta iska daaye muslimiintiibaaba inta kufri lagu xukumo baa madaafiic lala dacaalalaynaya waa gaalo la leeyaha la baabi'inaya taasaa muslimiintiibaa la baabi'inaya wey waa muslim waxa dhimanaya madficii soo dhaco muslim ku dhaca ayagaa baaba'aya wey muslimiintii la dhamayn jihaadan ku jiraana waa leeyahay nabigeennana muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan xadiid abi hurayra wuxuu yidhi man kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaashaa min mu'miniha walaa yafii lidii cahdin cahdahu falaysa minii walastu minhu qofku wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddayda inta ku soo baxo hub u qaato hub u soo qaato oo yadribu baraha wa faajiraha keeda baarigahee wanaagsan iyo kooda faajirkaaba laayo oo garaaco oo dilo walaa yataxaashaa min mu'miniha aanan teeda muminkaa aanan iska ilaalinin aanba kala fiirinaynine iska rid waxaa dili karta dil halkaa dadka kuwa la yidhaahdaa walaa yafii lidii cahdin cahdahu qofka ballanta leh xataa gaalba ha noqde gaal balla muslimiinta laleba ha noqde ballantiisa aanan u oofinaynin dadkaasi falaysa minii walastu minhum aniga iga mid ma aha ana ka mid ma ahi nabigeenna aleh calayhi salaatu wasalaam macnaha laysa min ahli sunnati dadkayga ahlu sunnaha oo dariiqadeeda ku socda ma aha dadka ahlu bidaca wey dadka haddaad aragto waa khawaarij baa u horeysay dad muslimiinta hubka u qaato oo dhiigooda banaysta markay kufrisiiyaan ay gaalaysiiyaan dabadeed ayaga ugu horeeye wey marka ayagana laysu min ahli sunna ahlu sunnaha ka mid ma aha waa dadka ahlu bidaca ah weeyaan waxaa la rabaa marka dad muslima oo lala diriro jihaad lagumaba sheegaba sharcan waad ogtihiin muslim fitna la yidhah muslimiin dirirayso ama dagaal muslim haddaa aragto waa fitne ee dagaalkaasi jihaad lama yidhaahdo maanta nusuusta la qalbiyo la dabagediyay ka mid tahay in jihaad lagu sheego ayadoo dad muslima la laynayo jihaadaan ku jirnaa in la yidhaahdo waxa weeye ka mid ma aha diinkeenni weya aadaabta jihaadka ou leeyahay jihaadka aadaabtiisa waa markii gaalada lala jihaadayo de gaalka la sheegayana waa gaalka muxaaribka ah oo adigoo kula diriraye dad masaakiin ahoo abriye ah baan iska qarxinaya gaalba ha noqdee ninkuu ogol lama arko diinteennu ku fari mayso gaalka gaal waayo u dil ma soconayso weeyaan gaalka muxaaribka kula diriraya ayaa la rabaa adig haddaad la dirirayso inaad la dagaalanto waxa weeye aadaabta uu dagaalka jihaadka islaamiga uu leeyahay waxaa wax walba ka horeeyo addacwatu ila allahi caza wajal inaad cadowgaas ilaahay yani aada la dirirayso horta inaad islaamnimada ugu yeerto diinka ugu yeer gaalka laftiisa ilaa jihaadkan waxa loo amrayba waa naxariis dadka gaalada loo naxariisanayo baa loo amray laba shay baa laba sababood baa jihaadka loo jidaya kan koobaad waxaa weeye markii dacwadii ay darbi uu ka soo soko maro oo dadkii loo diido dacwadii inay gutaan sidii nabiyullaahi moxamed iyo iyo asxaabtiisii oo kale in derbiga iyo gidaarka iska wareejiyaan oo awooddaas hortaagan laga wareejiye meesha tan labaad waa raxma in dadka naxariis loogu yeero si uusan qofkan gaalka kufri ugu dhimanin oo isagoo muslim adduunka uu kaga tago yaa loogu yeeraa weeye marka waa inay dacwo ka horaysaa waxaana tusayo dacwada inay ka horayso xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiidu burayda wuxuu leeyahay burayda kaana rasuulu sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu ahaa idaa amara amiiran haddii nin uu madax ka dhigo oo saxaabadiisa ka mid ah oo ciidanku madax uga dhigaahi idaa amara amiiran calaa jeyshin aw ciidan hadduu madax uga dhigaahi awsaahu fii khaasatin aw fii khaasati nafsihi asagoo markii hore u dardaarmi jiray muxuu kula dardaarmi jiray bitaqwa allaahi alla ka cabsidiisa rabbi inuu ka baqo cabsida alla u dardaarmi jiray waman macahu min almuslimiina dadka muslimiinta la socda ninka amiirkana wuu u dardaarmi jiray khayran wanaag buu nebigu u dardaarmi jiray marka xadiidku uu dheeraa wuxuu leeyahay saxaabiga marka ninka madaxda ahaabuu nabigu wuxuu ku oran jiray idaa laqiita caduwaka haddii cadowgaada aada la kulanto oo min almushrikiina gaaladii ahayd muslimiin ma aha u fiirso cadowgaaga oo mushrikiintii ah haddii aada la kulantaa fadcuhum ilaa alaati khisaalin saddex arrimood ugu yeer marka xadiidku uu dheeraaye khaslada oo dacwada unbaan ka soo qaadanayna markaasuu yidhi faayatuhunna maa ajaabuuka faqbal minhuma kufa canhu saddexdaas midii ay kaa aqbalaanba qaado oo ka aqbal kana joogso ha la dagaalami marka waxaa ka mid ahaa udcuhum ila lislaam marka ugu horayso gaalka horta islaamnimadii ugu yaa diinka islaamka ugu yaa fainhum ajaabuuka hadday kaa yeelaan oo diinka ay qaataan waxa weeye faqbal minhum wakufa canhum yacni intaad ka aqbashay islaamnimadii ka joogso mar damba dagaal ha ku qaadin marka dacwada waa shayga qodobka koobaad cidda aad la dirirayso gaalada ihi waa inaad khayrka la jeclaato diinka marka hore ugu yeerto weeyaan tan labaad oo aadaabta jihaadka ka mid ihi waxaa weeye inaanan la laynin oo la dilin dadka ducafada ah sida maalan odaga waayeelka ah sida maaragtay ilmaha yaryarka ah sida dumarka oo kale kuwa maaragtay sawmacada ku jiro iyo suufiyaasha oo kale kaniisada kaniisadaha ku jiro inaanu kuwaasoo kaleeto la dilin ayuu nabiguna amri jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa weeye xadiidka abu daawuud fii sunanihi ku sugan can anas ibni malikin radia allahu canhu nabigeenna wuxuu yidhi saxaabada markuu dirayay intaliquu bismi illaah magaca ilaahay ku taga wa billaahi allah ku taga wa calaa millati rasuuli illaah rasuulka alla diintiisii ku taga buu dhihi jiray oo markaa baxaysaan idinkood muslimiin ahood allah rumaysan oo maaragtay magaca ilaahay wato diinkii aaminsan baxa markaasuu wuxuu dhihi jiray walaa taqtuluu shaykhan faaniya oday waa yeela oo duqahoo tegayo baaba'ay hadilina walaa iflan sagiira ilma yarna ha dilina wala mra'atan haweenna hadilinina buu ileeyih ilaa idaa kaanuu muqaatiliin inay idinla dagaalamayaan mooyaane haddii odaga uu dagaalka ku jiro uu dagaalamayo waa muxaaribow haweenta hadday dagaalamayso waa muxaaribow laakiin dad aan dagaal ku jirin hallaynina xataa gaalaba ha noqdeen aadaabta islaamkay ka mid tahay laakiin kiniisada intaan tagaan dad masaakiino ku jiraan ku qarxinaya waana jihaadaan ku jiraa sax ma aha yacni dad banooni fiirsanayaan qarxinaya waa gaalo a u qarxinaya maaragtay yani waxa dhaca aada ogtihiin yani waxyaalahaasoo kale jihaad lama yidhaahdo ma aha jihaad weya wuxuu leeyahay xadiikii hadda xadiidka imaamu muslim xadiiu burayda wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la dardaarmayo uqzuu walaa taqullu buu yidhi dagaalama khiyaano iyo ha samaynina haniimadii ha khiyaanina saasuu dhihi jiray walaa taqdiru ballantana ha ka bixina xataa gaalada haddaa ballan la gasho ballanka siday taa ugu fuli kuwa kula diriraayo muxaaribiinta cahdi haddaa gashaan siday taa ugu fuli baa la leeyahy walaa tumailuu tamiil ha samaynina tamiilka waxaa la yidhaahdaa qofka oo la bedelo jirkiisii gacmahaa goynaysaa yani wejigaad maaragtay maqaarka ka fiiqaysaa jidkaa ku jiidaysaa intaa qabatid baa jidka ku jiijiidi iyo waxa lamidkaa yani tamiilkaasoo kale ha samaynina baa lii walaa taqtuluu waliida ilmo yarna ha dilina buu nabigu leeyahy calayhi salaatu jihaadka aadaabtaasuu leeyahay waxaa jiro laba arrimood oo kaleoo iska tabacaan iska raacin doonno siiradana aan ku arki doonno haddii ilaah yidhaahdo dadka waxaa laga yaabaaba inay iska aaminaan dadka dagaalamayo adduunyada maanta tv-ga dad ka soo baxo ama soomaali ha noqdaan ama cajam ha noqdaane ama carab ha noqdaane waxay sameeyaan wejigay duubtaan wejiga in la duubto ka warrama iyada dadka waxaaba laga yaaba inay u qaataanba inuuba diinta ka mid yahayba wejigoo la duubtaba inuu diinka ka mid yahay waad ogtihiin salaada cibaadada nalooma ogolo talafumka soo maha waa mamnuuc inaad afka duubato salaad adoo tukanayo waa mamnuuc wakadalika jihaadka hadduu yahay jihaad cibaada ahi maxaa afka u duubanaysa ninkaan afka duubanaya maqsadka uu leeyahy waxa waaye wax kharib yaan lagu arkin iyo shaashada iyo dadku yaysan ku arkin berri markii lagaa adkaadana inta iska dhigta dadka dhexgal yaa lagu ogaani keliyaho marka waa fulinimo asalkeeda fulinimaa keentee diin ma keenin marka jihaadka ka mid ma aha gafuurka oo la duubtay iyo waxa lamidka ihi laysa min aljihaadi fii shay bal a'immadeenni way inkiri jireen imaamu axmed ibn xambal raximah wuxuu waxay culammada ka soo guuriyeen sida muqniga ibnu qudaama oo kale wuxuu leeyahay kariha alimaamu axmed altalafuma fi lqitaali karaahadoodana karaahatu taxriim wa ma ahan tanziih iyo midna ma aha imaam axmed waa yani karaaha u arki jiray wakadalika cabdullahi ibni cabaas oo saxaabi ah kaana yakrahu talauma fi lqitaali wuxuu nici jiray oo karaahsan jiray oo diidi jiray in gafuurka la duubto iyo wejiga la dato jihaadka marka lagu jiraahi oo xaqa ahba uusan ogolaan jirin wakadalika makxuul oo isagana taabiciintii ka mid ahi kaana yakrah waa laga soo guuriyey aimadaasoo idil waa salafkeennii wey ma aynan ogolaan jirin qofkii rabana wuxuu ugu noqon karaa kitaabka la yidhaahda almuxarar lwajiiz fi tafsiiri kitaab alcasiiz ou leeyahay alqaadi cabdilxaq ibni caiyat alandulusi ayaa ugu noqon karta kitaabkaasi weeyaan marka talafumkani laysa min addiini fi shay in la duubduubto wejiga la duubtaa asal ma aha weeyaan jihaadkuna ka mid ma aha weya waxaa jiro calanka la qaato calamada iyadana bal inaan wax ka ishaarno calan madow baa maaragtay dadku la ordaan baa la wataa maxay sunnadu ka qabtaa iyada lafteeda calankaas la qaato muxuu yahay calanka sidaa og nabigeenna waa qaadan jiray siiradeennana waa noogu imaan doontaa waan arki doonna insha allahu tacaala imaam tirmidi markuu alraayatu walliwa oo ka hadlay liwa iyo raaya labadaba waa la isticmaala abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaai ibnu maaja asxaabu sunan xadiidka jaabir ibni cabdillaahi wuxuu leeyahay jaabir baa wuxuu odhani dakhala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama maka wa abyad nabiga markuu maka furanayay makuu soo galay iyadoo calan cad uu sita calankiisuna uu cad yahay waliwaauhu abyad buu leeyahay wuu caddaa buu leeyahay wuxuu kaloo imaamu tirmidi ku keenayaa fii baabu maa jaaa fi raayaati raayada calanka la yidhaahdana wuxuu leeyahay xadiidkii oo yuunus ibni cubaydin mawla muxamed ibni lqaasim ayaa wuxuu leeyahay bacanii muxamed ibnu qaasim yuunus ibni cubayd baa wuxuu leeyahay oo ninkii moxamed ibnu qaasim oo xureeyey ah maxamed ibni qaasim baa wuxuu ii diray ila lbaraa bni caasimin radia allahu canhu saxaabigaasoo ii diray as'aluhu can raayati rasuuli illahi sal alla alay wasalam anigoo weydiinayo inaan u soo weydiiyo calankii nebiga sida uu ahaa fa qaala markaasuu baraa ibni caazib wuxuu yidhi kaanat sawdaaa murabbacatin min namira calanka nebiga uu lahaa wuxuu ahaa sawdaa mid madow min namira midabka shabeelka oo kalana la mid ah weeyaan marka abu daauudka sharxiisa cawnu macbuudka sida arkaysa cawnu macbuud oo iska leeyahay yani shamsulxaq alcadiim abadi saaxibu cawn lmacbuud markuu sharxa abi daauudka uu xadiidkaa sharxayo wuxuu leeyahay sawaadkan ou sheega madowga i looma jeedo madow khaalisa looma jeeda buu leeyahy kulligiis inuu wada madow yahay ma aha laakiin marka qofka ka fog yahay ayuu madow u muuqanayaa buu leeyahy wuxuu leeyahay qaala alqaadi araada bisawdaai sawdaaga uu leeyah waa madowga uu leeyahy wuxuu ula jeedaa maa haalibu lownihi sawdaau midabkiisa intiisa badan intiisa badan calanka intiisa badan midabkiisaba xoogaa madow ah buu leeyahy baxaytu yuraa min albaciidi swad laamaa lownuhu ma aha calanka dhammaantii inuu wada madow yahay ma ahan buu leeyahay liannahu qaala yani wuxuu yidhi yani eh, maaragtay saxaabigaa wuxuu yidhi min namira buu yidhi namirna waxaa layidhahda waa shabeelka wey shabeelkana midaba isku dardarsan buu leeyahay marka khutuud buu leeyahay marka mana ahan inuu wada madow yahay weeyaan waxaa jira waxa la alliwaa iyo alraaya markay kala farqiyaan qolaba culammadu waxbay ku sheegaan liwaaga waxaa la yidhaahdaa waxaa loo magacaabaa waxaa lagu sheegaa maa yucqadu fii طarafi الrumxi wa yulwa calayh warankii ay muslimiintu ku dagaalami jireen marada inta lagu xiro lagu duuduubo oo ninkaas yani abaanduulaha ahi oo wato kaasaa la yidhaahdaa liwaa marka la yidhahda kaasaa lagu tilmaama raayo maxaa la yidhaahdaa raayo waxaa la yidhahdaa buu leeyahay maa yucqadu fiihi waranka midda lagu xiro baa la yidhaahdaa wayutraku xataa tusfiquhu riixu oo markaa inta la suro laga tago si dabaysha ay u babiso yani ilaa dabaysha ay ku dhabato saasoo kale u socdo ayaa kaasna raayo la yidhaahdaa macnahaas waxaa ku fasirayo alqaadi abu ibn alcarabi ayaa ku fasirayo calaa kulli xaalin waa calanka oo markaa ciidankaas markaa dagaalamaya ay sitaan qaar waa cadaan qaar waxa weeye waa midabada isku dhex jiro laakiin midab aswad ah oo kulligii wada madow wax jiraahi ma aha weya keligii ma wadama wada madoobo wey sawaadka ay culammadu sheegaan culamada fasirta xadiidka waa in khutuuta uu leeyahay iyo midabadaasuu lahaa wey imaamu muslim markuu maaragtay fii saxiixihi baan u jeedaa <clears throat> sharxiisa sharxu saxiixi muslim imaamu nawowi markuu ka hadlayo alimaamu nawowi raayo waxaa la yidhaahdaa buu leeyahy waa alcalamu sahiir calanka yarka ah baa raayo loo yaqaana liwahana waxaa la yidhahda alcalam lkabiira la yidhahda marka calamka waa iska shicaar wey waa maro oo shicaar loogu talagalayo calaamad dadku isku aqoonsadaan si markaa katiibada hadba ninkaa la socota iyo ciidanka la socdaa meeshu aada ay u raacaan meeshuu ka dagaalgalayira ay ka dagaalgalaan maqsadkaasun baa laga leeyahay wax weyn u leeyahay lama arko weyn marka aadaabtaas in la ilaaliyo waana arki doonaa jihaadkaas fii sabiili illaahi markaan meelo badan marno inay aadaab badan uu leeyahay shuruudaha uu leeyahay nabigeenna khasawaadkiisa siday ahaayeen ayaynu ku arki doonaa biidn illahi tacaala qaala musanifu raximah llahu musanifka marka wuxuu leeyahay wa walu sariyatin ciidankan ugu horeeyey oo bacaahaa rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka ou diray sariyatan waa ciidan oo tusamaa lagu magacaabo bisayf baxri yani bisaaxil baxri badda xeebteeda lagu magacaabo sayfka waa saaxilkaa loo jeeda ayaa lagu magacaaba bacaahaa wuxuu diray nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidankaasi oo sayf albaxri loo yaqaano fii ramadaana bishii ramadaankiibuu diray fi sanati luula min alhijra sanadii koobaad ee hijrada markuu nabiga maka kasoo hijrooday ahi ayuu diray wa amara wuxuuna madax uga dhigay calayha sariyada iyo ciidankaas wuxuu madax uga dhigay camahu adeerkii oo ahaa xamsata bni cabdilmualibi xamse ayuu madax uga dhigay oo nabiga adeerkii ah wa kaana qiwaamuhaa cadadkeedu wuxuu ahaa tiradooda ciidankaa uu xamso watay alaaiina rajulan yani soddon nin oo min almuhaajiriina muhaajiriintii yani ka mid ah wey soddonkaba muhaajiriinta unbay ahaayeen ayuu nabigu ku daray waa sariyada ugu horraysa uu nabigu diro calayhi salaatu wasalaam waqad waasaluu sayrahum socodkoodii ayay xidhiiriyeen oy joogteeyeen yacni xamse iyo ciidanka oo watay wey xataa balaguu ilaa ay ka gaaraan ilaa sayfi lbaxri badda xeebteeda ilaa ay ka gaaraan ay saaxili lbaxri alaxmar badda la yidhaahdo baxru axmar oo badda casihi xeebteeda ilaa ay ka soo gaaraan min naaxiyati alciis meesha ciis la yidhaahdo jihadeeda ah ilaa ay tagaan marka ciis waa ismu makaan wey waa magaalo meel magaceed weeyaan ciisna waxaa la yidhahdaa caynka oo lahoos dhigo waa makaan u dhaxeeyo yacni magaalada yambuc la yidhaahdo iyo marwa meesha la yidhaahdaba u dhaxeeyaa oo dhanka baxrul axmar badda cas xaggeeda jiro ayay meeshaasi u dhexaysaa weeyaan halkaa markuu tegey wactaraduu waxay iska hor tageen iska hor yimaadeen ciiran liqurayshi awr ay quraysh leedahay oo safar ah ayay iska hor yimaadeen oo ganacsi yani mar tijaaro wada weya awrtaasoo qaadimata min ashaami shaam ka soo laabatay halkaa ka timid weeyaan calayhaa madax uu yaho oo wado abujahlin abujahlna uu madax ka yahay fii alaai miati rajulin saddex boqol oo nin ayuuna la socdaa oo wataa ciidan ahaa yani awrtaas ilaalinayo xamzana soddon ninba wataa soddon ninba wataa iyo wax isku dhigma maaha aha markay iska hor yimaadeenoo ictiraad sameeyeen ismuqaabaleeyeen fastafa alfariiqaani labadii kooxood way safteen qolo walbaba abu jahl qaybtiisii iyo xamse qaybtiisiiba waa ay safteen wakaada yaqacu lqitaalu wuxuuna sigay dagaal inuu dhaco ayay arrinku sigay weeyaan inay dagaalamaan laakiin tawasata waxaa dhexdhexaadiyey oo dhex galay majdiyu bnu camrin aljuhaniyu ninka majdi la yidhaahdo oo reer juhan ka mid ah ninkaasaa kala dhex galay maxaa yeele waxay leeyihiin labadaba xaliif buu la ahaa muslimiintana xaliifou la ahaa oo isbahaysi kala dhexeeyey qoladaa mushrikiintana xiriir baa kala dhexeeyey oo dad maarata labadaba ay heshiis ay lahaayeen buu ahaa marka fansarafa alfariiqaan iyadoon wax dagaala dhicin ayay labadii kooxood kala tageen waa ay kala tageen weyaan kaanat haadihi sariyatu ciidankaas nabiga uu diro xamse madaxda u ahaa waxay ahayd awala camalin caskariyin shaqo la qabto oo shaqo ciidameed tii u horeysay wey fii taarikhi lislaami taariikhda islaamka uu leeyahay ciidanka ugu horeeyo la diro ciidankaas xamse uu hogaaminaya soddonka nin ahaa ayay ahaayeen wey wa kaana liwaauhaa calankeedu ay markaasi xamse oo wato nebigu u dhiibayna abyada mid cad buu ahaa ma ahayd mid madow mid cad buu ahaa ay wateen weeyaan wa huwa walu liwaain calankan ugu horeeye buuna ahaa oo cuqida fii taarikhi lislaami taariikhda islaamka inta la og yahay calan la taago yani oo la joojiyo oo la guntaa kii ugu horeeye buu ahaa calankaas cadow xamse oo watay weeyaan yaa loo dhiiba marka ciidankaas xamse oo wata calankaa yaa siday wa xamala liwaaa calanka saxaabiga abumarsad la yidhaahdo kunyadiisa magaciisana kannaas ibnu xusayn alghanawiyu ninkaa magaciisana kannaas la yidhaahdo oo ina xusayn oo reer khanawi ah ayaa maaragtay nin ayaa calanka waday oo loo dhiibay weeyaan taas waa sariyadii iyo ciidankii ugu horreeye wey ilaa shiikhu wuxuu noo tirin doonaa ilaa siddeed ciidan qaarna uu nebigu la socdo afar ka mida nebiga uu raacay afarna uusan raacin ayuu noo tirin doonaa wey marka tii ugu horraysa waa tan weya markaasuu sheikhu wuxuu yidhi uma tataabacat albucuuhu wasaraaya uma tataabacad waxaa israacraacday oo isdabagashay albucuuhu ciidamadii la dirayey iyo wasaraaya ilaaladii la dirayey baa isdabagaleen ciidankii la dirayey baa isdabagalay oo marba marka ka dambaysaba ciidan la diraaye wey fa arsala nebigu wuxuu diray fii shawaala bishii shawaal ahayd ayuu wuxuu diray waa ramadaankii la diray maxaa la yidhaahdaa xamse la diray bishii ku xigtay weeye oo shawaal ah weeyaan nebiga wuxuu diray bishii shawaal cubaydata bna alxaarii bni cabdilmualibi oo nebiga in adeerkii ah cubaydata bna alxaarii ibni cabdilmualib ayuuna diray fii sittiina rajulan min almuhaajiriin lixdan muhaajiriintii ka mida ayaa dhexdooda la diray isagaan madax looga dhigay wey halkee loo diray ilaa batni raabik meesha raabik la yiraahdo ayaa waadigeedii loo diray halkaas inay aadaan waadigaasaa loo diray marka raabik waxaa la yidhaahdaa waa waadi u dhaxeeya bayna makkata waalmadiina maka iyo madiina dhexdeeda ku yaallaa wuxuuna u dhow yahay xeebta badda cas ayuuna u dhow yahay marka waxaa la yidhaahdaa awal meesha juxfa la yidhaahdabuu u dhowaa juxfa marka maadaama meel lama degaana ay ahayd magaaladii u dhoweyd baa la yidhaahdaayo raabiqo oo haddaba ay ka xarmadaan miiqaadka ahlu shaam markay cumro iyo xaj u socdaan dadka shaam ka yimaado meesha ka xarmadaan waa raabiq weeyaan cubaydat bnu oo lixda nin wato ayaa meeshaa raabiq la yidhaahda soo gaaray fa laqiya markaas wuxuu la kulmay abaa sufyaan yacni mar kastoo ay saxaabadu soo baxaan quraysh ayay raadsanayaan qurayshna jidkaasay soo martaay tijaaradii shaam iyo halkaas oo dhan ayay jidadkaasi soo maraan ayagana waxaa ka dhaxeeyo maalkooda waataan soo marnay iyo naftooda inaan la badbaadin karaynin quraysh nabiga uu maarata heshiiska ay ku wada galeen isaga iyo saxaabadiisii iyo dadkii meesha deganaa mushrikiintii eh, reer madiina iyo yahuudiiba marka falaqiya abaa sufyaan abu sufyaan ibna xarbi buu la kulmay wa huwa isagoo abu sufyaanna fii miatay rajulin laba boqol oo nin dhexdeeda ku sugan laba boqol ciidan ahoo wataa cubaydat bnu xaarina wuxuu wataa lixdan qofood lixdan ragabuu wataa weeyaan fa waqaca taraami isgelgelid ayaa dhacday oo wax laisku tuurtuuro duuna alqitaali laakiin wax dagaala ma dhicin xabaara la isturtuuray waana la kala tegay wax dagaal weyn ma unan dhicin taana waa sariyadii labaad weeyaan uma arsala midda saddexaad uma arsala nebigu wuxuu diray fii dilqicda ama dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo dhexdeeda waa shawaal bishii ku xigtay wey ayuu diray yuu diray sacd bna abi waqaas saxaabigaa sacd ibna abi waqaas la yidhaahdaba uu diray fii cishriina rajulan labaatan nin buu la diro oo min almuhaajiriin weli hadda ansaartii waxba kama soo bixin waxaa soconayo ciidanka la dirayo waa muhaajiriintii un weeyaan muhaajiriintii buu nebigu diraya labaatan nin oo muhaajiriintii isagoo wato ayuu nebigu diray sacd ibn abi waqaas ila alkharaar meesha kharaar la yidhaahdaba u diray ayadana waxaa la yidhaahdaa juxfa meel u dhow weeyaan juxfa agteeda ayay u dhowdahay weeyaan qariiban meel u dhow min raabaq raabaqdii hadda soo marno juxfo agteeda ahayd meel u dhow buu asna u diray halkaasuu gaaray markuu tegayna falam yalqa kayda wax xagar ahoo dhib ahoo la kulmay lama arkay dhibtoona lama kulmin weeyaan waxba dhiba ma uusan arag waa iska soo noqday uma kharaja rasuulu llahi sal alla alay wasalam aswadii tii afraad ayuu nabigu baxay marka uma kharaja wuu soo baxay rasuul lahi sal lahu alay wasalam rasuulka allah soo baxay binafsihi naftiisabuu la soo baxay ila labwaa meesha abwa la yidhaahdo ama ow wadaan meesha wadaan la yidhaahdo midkay doontoba ha noqoto waa raawigaa ku shakisan labadaas middood buu soo aaday marka waa laba meeloo isku dhow weeyaan yani waxaa la yidhaahdaa wadaanku waa meel maka iyo madiino u dhaxayso raabaq iyo wadaankana waxay isku jiraan sagaal iyo labaatan mayl ayaa u dhaxaysa baa la yidhaahdaa weya abwaagana waxaa weye waa qurba wadaan wadaan agteeda meel ah weeyaan waa ismu makaan un wey boos dhulkaas meel ka mid ah weeyaan halkaas ayuu nebigu usoo baxay marka waxaan nidhi xalay aan soo marnay nebiga ciidanka uu raaco waxaa la yidhaahdaa ghazwa loo yaqaano wixii uusan raacina saxaabi maaragta ku darana sariya baa la yidhaahdaa weeyaan marka uma kharaja rasuulu lahi sal alay wasalam binafsihi ayaa ciidankii soo raacay ila alabwaa o wadaan labadaas meelood midkood buu soo aaday fii safar bisha safar la yidhaahdo ayuuna soo baxay sanat itnayni sanadii labaad oo min alhijrati ka mid a ah, ayuu soo baxay weeyaan sanadkii koobaad waa dhammaaday safartii baa la gaaray marka waktigaasuu soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna wata fii sabciina rajula min almuhaajiriin toddobaatan nin oo muhaajiriintii ka mid ah ayuu soo watay nabiga calayhi salaatu wasalaam falam yalqa axadan wax ciidan ahoo ama dagaala ou la kulmay axad ou la kulmay ma jiro qofna ma uusan la kulmin laakiin dadkii qabaa'ilkii ou sii maray ayuu nebigu heshiisya la sii galay weeyaan wa caqada wuxuu nebigu guntay miihaaqa alamaani watanaasuri yani amaan in la isisiiyo la isbadbaadiyo watanaasuri laisku gargaaro ayaga iyo dadka muslimiinta maca camar ibni makhsha addamari yani ninka camar ibni makhsha damari la yidhaahdo waa sayidu bani damar baa la yidhahda bani damar qabiilka la yidhaahdo madaxdoodii ninkii ahaa ayuu nebigu heshiis la galay qabiilkaas ayaga iyo muslimiinta inay isku gargaaraan yani ammaanna ay isisiiyaan iskuna gargaaraan wa kaanat taasi waxay ahayd middaa nebiga uusoo baxay awala haswatin duulimaadkii ugu horeeyey oo kharaja lahaa rasuulu lah sal lay wasalam nabigu uu soo baxo salawaatu wasalaamu calayh tii ugu horrayso soo baxatan bay ahayd wey midda shanaad waxa weeye uma kharaja nabigu wuu soo baxay haddana mar kale ilaa buwaatin meesha buwaat la yidhaahdo buu soo aaday min naaxiyati ridwa jihada ridwa la makaanka la yidhaahdo jihadiisa ihi ayuu nabigu usoo baxay marka ridwa iyo buwaat labaduba waa laba buurood oo ka mida min jibaali juhayna qabiilada juhayna la yidhaahdo meesha ay degaan buuraheeda ka mid ah waana min ariiqi shaama la yidhahda dhanka shaam loo aado xagga madiine markii laga baxo ayay ku taallaabay yidhahdeen halkaasuu aaday fii rabiici lwal bishii rabiiculawal ahayd oo safar ku xigtay safar bisha ku xigtaa ayuu haddana bishii labaad soo baxay wey sanat inayni min alhijra sanadii labaad oo hijradii nebiga ka mid ah muxuu markaas labaad oo buwaad soo aaday soo aadaya nebiga ciidan ina soo watay fii miatayni min almuhaajiriina laba boqol oo muhaajiriintii ka mid a ayuu nebigu watay laba boqoloo la soo baxay falam yalqa axadan sidoo kale cid ou la kulmay ma jirto qofna ma uusan la kulmin cid ou la kulmay lama arko dagaal iyo midna ma uusan qabsanin nebiga calayhi salaatu wasalaam midda lixaad waxa weeye sariyada lixaad fii nafsi shahr aswadii labaad wey isla bishii nafteedii rabiic wal waay middaa soo marnay fii nafsi shahr bishii nafsadeedii rabiiculwal ahayd yaa akaara wuxuu weeraray kurzu bnu jaabir alfihriyu ninka kursi la yidhaahdo oo ina jaabiro reer fihriihi ayaa wuxuu soo weeraray calaa maraaci lmadiina madiine xoolaheedii daaqayay baad bannaankeeda ayuu soo weeraray waa ninkaas wey markaasuu wasaaqa wuxuu ka haystay bacd almawaashi xoolihii qaarkood buu watay xoolihii muslimiinta ay lahaayeen ree madiina ayuu inta weerar kusoo qaaday ayuu watay xoolihii la cararay oo la tegay wey xoolihii buu dhacay markuu arrintii maqlay fakharaja sal allahu alayhi waalih wasalam nabiga wuu soo baxay fii alabihi kursi asagoo raadinayay ninka la yidhaahdo raadintiisiibuu ku soo baxayo ilaa uu soo gaaro ilaa safwaana meesha safwaan la yidhaahdo oo min naaxiyati badrin bader jihadeeda ah dhankaa bader iyuu soo aaday halkii uu ninkii ula soo cararay xoolihii ayuu nebigu ka soo dababaxay ciidan intuu soo qaato weeye fii sabciina rajulan toddobaatan nin isagoo wato oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mid a ah, ayuu rasuulku soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninkaasowna raadinayay walaakinase wuxuu yidhi sheekhu kurzan ninka kurzi la yidhaahdaa aflata wuu ka baxsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wanajaxa wuuna ku guulaystay filfiraari cararkii uu nabiga ka cararayay waa uu ku guulaystay yani xoolihiina waa ka tegay wey xoolihii waa laga soo reebay weya wa hadihi alghazwa maadaama nebigaba uu soo raacay ghazwa lagu magacaabaya wa hadihi alghazwatu duulimaadkaas oo nebiga uu la socday tusamaa waxaa lagu magacaabaa bihazwati badrin iluulaa duulimaadkii bader ee horeeyey baderkii koobaad ayaa lagu magacaabaa badartii ugu horeysay baa lagu magacaabaa weeyaan taasna waxay ahayd waa midii lixaad oo nebiguna uu soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma kharaja nebigu wuu soo baxay haddana fii jumaada aluulaa bisha jumaada aluula la yidhaahdo ama aw alaakhira jumaada alaakhira bisha jumaada alaakhira la yidhaahdo ayuu soo baxay sanati sanati itnayni min alhijra sanadii labaad oo hijrada ka mid ahayd ayuu nebigu soo baxay isagoo ciidan wato ciidanku watana waa noo sheegi doonaa xageeba usoo baxay ilaa dilcushayra meesha dilcushayre la yidhaahdo ayuu soo aaday marka cushayra meesha la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa jihada yambuc ayay xaggeeda naaxiyadeeda halkaasi ku taallaa baa la yidhahdaa halkaasuu soo aaday isaga oo fii miatin wahamsiina boqol iyo konton aw amase fii miatayni laba boqol oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mida isagoo wato yani markuu nabigeenna soo aadaayey dulcushayra markuu soo aaday wuxuu ku shakiyey raawiga inuu wato boqol iyo konton ciidana oo muhaajiriintiiya ama inuu laba boqoloo ciidana oo watay yactaridu asagoo ka hortegayo oo inuu maaragtay eh, qabsado rabo ciiran liqurayshin awr oo safar ahoo quraysh ay leedahay ayuu nebigu inuu qabsado rabay oo markaasi maka ka tegey shaamna u socdo tijaaro wato weyne marka awrtaas wuxuu rabay iyo ganacsiga ay wataan inuu maaragtay ka hortago uu qabsado awrtaasoo daahibatan u socoto ila shaami shaam u jeedo dhulkaas ilaa falastiin iyo bay kasoo ganacsan jireen aadi jireen baytlmaqdis bay aadi jireen walaakinahaa awrtaas oo quraysh ay lahayd faatathu nabigu way ka baxsatay qabla ayaamin dulcushayre markuu tegayo maalmo ka hor bayba dulcushayre gudbeen oo mar horay tageen weeyaan dhowr maalmood ka hor ayay ka baxsadeen kuma uusan gaarin nabiga salawaatu wasalaamu calayhi meeshii markuu meeshii uusan quraysh la kulmin nebigana uu soo noqonayo qabaa'ilkii marka meelaha uu ku maray ayuu haddana heshiis nabiga la soo galay wey wacaqada wuxuu xiray nabiga calayhi salaatu wasalaam miihaaqa cadam alcudwaani inaanan la dagaalamin oon la iscadaawaysanin ballanteeda ayuu guntay oo xiray maca bani mudlij qabiilada bani mudlij la yidhaahdo ee meelahaa dego ayuu heshiis la galay inaanan wax cadowtinimo aysan dhex marin dagaal uusan dhex marin heshiis ay noqdaanna nabiga uu la soo galay salawaatu llahi wasalaamu calayh ayagoo kufaara ayagoo gaalo ah buu heshiiskaas nabigu la galay salawaatu llahi wasalaamu caleyh taasna waxa weye waa tii toddobaad oo nebiguna uu baxay wey marka afartaas ayuu nebigu raacay afar yani maaragtay buu raacay tii koowaad waxay ahayd abwaa ama wadaan tii labaadna waa buwaad iyo ridwa naaxiyat ridwa yani midda saddexaadna waxay ahayd yani maaragtay badrin aluulaa oo ninkii xoolaha la baxsaday ah. tan afraadna waa dilcushayra weeyaan afartaasuu nebigu raacay uma bacaa nebigu wuxuu diray markaa kadib fii shahri rajab bishii rajab buu wuxuu diray sanat itnayni min alhijra sanadii labaad oo hijrada ah ayuu wuxuu diray isaga uu ka haray cabdulaahi bni jaxshin alasadiy cabdulaahi bni jaxshi oo reer bani asada ayuu diray nebiga wuxuuna u diray ilaa nakhla meesha nakhlo la yidhaahdo inuu aado oo u dhaxayso bayna makkata waaaif maka iyo aaif dhexdeeda inuu aado halkaas muxuuna watay fi tnay cashara rajula min almuhaajiriin isaga oo dhexdeed dhexdooda uu ku sugan yaho madax u yahay labaiyo toban nin oo muhaajiriinta ka mid a ah, cabdullaahi bni jaxsh isagoo wato ayuu halkaasi aaday ilaa nakla meesha la yidhaahda buu aaday wey muxuu nabigu u diray marka oo halkaa uu aaday liyatiya inuu la yimaado bikhabari ciirin liqurayshin bikhabari ciirin awr warkood oo liqurayshin quraysh u sugnaaday awrtii quraysh warkeeda inuu u keeno dagaal looma dirin waxaa ahbaaraa loo diray oo la yidhi waxaan kaa rabnaa meeshay soo marayaan noo soo ogow si aan maaragtay annagana ciidan ugu bixino on uga hortagno laakinahum cabdullaahi bni jaxshi iyo ciidankii oo wato labiyo tobanka ahaa hajamuu way weerareen hujuum bay ku qaadeen calayhaa awrtii quraysh ay la kulmeen ayay weerar ku qaadeen weerar bay ku qaadeen fa qataluu rajulan nin bay dileen cabdullahi bnu jaxshi iyo saxaabadii hal nin oo quraysh ka mida bay dileen wa asharu nayni labana waa ay soo qafaasheen wa saaqu lciira awrtiina iyo waa soo kaxaysteenoo xagga madiinay la soo aadeen oo nebigay ula soo noqdeen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebiga marka markii ou maqlay bishu waxa weeye waa bishii rajab rajabna waxay ka mid tahay bilihii maarata ashhur xurumkaabay ka mid tahay oo aan la dagaalami jirin xataa jaahiliga mushrikiinta aynan dagaalami jirin bay ka mid tahay waqadiba rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle salawaatu llahi wasalaamu calayhi waa uu carooday calaa dalika ficilkaa saxaabadu ay sameeyeen ayuuna nebigu maaragtay ku carooday bishii rajab inay dagaalameen oo ay dagaal galeen ba uu nebigu ku carooday wey laakiin waxay leeyihiin saxaabadu ma aynan ogeyn maalintaa ay dagaalka gelayeenoo rajaba waxay ahayd ahayd ayagu marka waxay u haysta rajab inay baxdayo bishii ku xigto shacbaana ay ku jiraan ayay aaminsanaayeen saasay marka u dagaalameen laakiin bishii rajab dhexdeedii bay dagaalkaasi galeen weeyaan markuu nabigu u carooday yani waqadiba rasuulu llahi sal alay wasalam dalika nabiga arrinkaasi wuu u xanaaqaye wuu ku carooday saxaabada ficilka ay sameeyeen walam yarda bihi kamana uusan raadi noqonin nabiga calayhi salaatu wasalaam fa alaqa alasiirayni labadii ninoo ay soo qafaasheen saxaabada wuu sii daayey maadaama shahrulxaraam la soo qafaashay waa uu sii daayey wa addaa diyata almaqtuuli wuxuuna bixiyey kii la dilay diyadiisina waa uu dhiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam kii la dilayna diyadiisi waa uu dhiibay weeyaan wa kaana alxaadiu dhacdadaasi waxay ahayd xadidka dagaalkaasi wuxuu dhacay fii aakhiri yowmin min rajab bisha rajab la yidhaahdaa maalinkii ugu dambeeyey ayay arintaasi dhacday weyaan quraysh markay maqleen marka yani maxamed iyo asxaabtiisii baa waxay weerareen bishii rajab bay ciidan nin idinka dileen xoolana idinka qaateen yani maarata dadna qafaasheen markay maqleen fa ahaara almushrikuuna dajatan biana almuslimuuna intahakuu xurmata shahri lxaraami fa ahaara almushrikuuna gaaladii mushrikiintii ahlu shirkiga ahaa waxay kiciyeen dajatan buuq iyo qaylo bay kiciyeen maxay tahay ku qaylinayaan ka buuqayaan biana almuslimiina muslimiintii intahakuu inay ku xadgudbeen oy jeexeen xurmata ashahri alxaraami bishii xurmada lahayd yacni bishii shahrulxaraam ka ahayd xurmadiisii iyo qiimihiisii inay ku xadgudbeen oy jebiyeen ayayna buuqaasi kiciyeen weeyaan markaasaa faanzla allahu allah aayadan fii suurati albaqara ku jirto ayuu rabbi soo dejiyey yas'aluunaka can shahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiirun wasadun can sabiili illah وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يسألونك وحيك ويدين يا نبي الله محمد عن الشهر الحرام بشي حرمض لهي بيحق إذا كا ويدين يا قتال فيه دقال نحن إذا ميهي أيك ويدين ما الله دقال لم يكرابي إليه qul waxaad tidhaahdaa oo dadka ku weydiinaya ku tidhaahda ay qul lakum qitaalun dagaal fiihi ay fi shahri alxaraami bisha xurmada lala dagaalamo dhexdeeda kabiirun ay yani wisruhu kabiirun weeyaan wa ismuhu cadiimu dembigiisu aad buu u weyn yahay bishaas dhexdeeda in la waa dembi aad iyo aad u weyn sidaa ku dheh laakiin wasadun waa iska mubtadaysanayna wasadun can sabiili illaahi alla jidkiisii oo dadka loo diidoo laga manciyo diintiioo laga manciyo inay islaamnimada qaataan iyo wa kufrun bihi alloo lagu gaaloobo iyo walmasjid alxaraami wasadun jeedin can ilmasjid alxaraami dadka masjid masjidulxaraam loo diido inay yimaadaan oo ku cibaadaystaan ama maka soo galaan wa ikhraaju ahlihi ahalkiisii kasaaridiisii minhu min almasjid alxaraami masjidulxaraam oo maka ah laga saaro sida nebigii asxaabtii oo laga ceyshay oo kale weeyaane yaa akbaru weynin badan xagga ifmiga iyo dembiga cinda allahi ilahay agtiisa taasaa ku weynin badan ilahay agtiisa taasaa ku weynin badan wey wlfitnatu fitnada oo shirkiga loo jeedana shirkiga idinka ku jirtaan ba akbaru weynin badan min alqatli ay min alqatli lakum fi shahri alxaraam bisha xurmada leh in laydinla diriro kufrigiinaa ka weynin badan weeyaan gaalnimadiinaa ka weynin marka marna bishii lama ogola laakiin waxay ku jireen baa la tusay oo ah inay kufri iyo dadkao xaqa loo diido iyo maaragtay masjid maka oo dadka laga bixiyo iyo wixii la mid a ah, inaa ayagu dunuubka waaweyn ay ku jiraan shirkigu u weyn yahay ayuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala weya wa fii shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo sanata inayn min alhijra sanadii labaadoo hijradii ahayd yxawal allaahu allah uu wareejiye soo wareejiyey alqiblata qibladiibuu soo wareejiyo min beyt lmaqdisi beyt lmaqdis baa laga soo wareejiyey ila alkacbati almusharafa kacbadii ilaahay uu sharifo qiimeeyey oo maka ah ayaa loo soo celiyey loo soo jeedshay maxaa yeeley nebiga markuu madiine tegey waxa weeye masjidkii markuu dhisay waa toddobiyo toban bilood ayay waxay u jeesanayeen baytulmaqdis u tukan jireen halkaasay kacbadoodu ahayd markaa kabacdi buu nebiguna aada u jeclaa in la soo wareejiyo oo kacbadan kacbadiisii maka loo soo celsho markaasaa ilaahay u soo celiyo oo yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaai falanuwalliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam tii aad ka raadli ahayd baan kuu soo jeedinay wejigaada u jeedi cibaadadaada maka ula jeesa baa la yidhi wa kaana dalika arrinkaas oo kacbada nebiga loo soo wareejiye ihi mima kiibuu ka mid ahaa yuxibuhu ou jeclaa rasuulu lahi sal alay wasalam rasuulka alla ou jeclaa wayantadiruhu ouna sugayo koranayay in loo soo wareejin doono taasuu nabigu jeclaa ilaahayna waa u yeelay subxana wa tacaala weyaan waqad inkashafa markii nabiga uu baytulmaqdis kasoo kasoo jeestay oo kacbada uu u jeestay baa munaafiqiin iyo yuhuud oo awalba islaamnimada aanan xaq usoo gelinin qas iyo lab usoo galay ayaa marka dambe ilaahay cuyuubtoodii muujiyey oo diintii islaamka ka laabteen ilaahayna subxaana wa tacaala iyo islaamkuba ilaahay waa ka kaafiyey subxaana wa tacaala wey waqad inkashafa waxaa daahiray bidalika qibladaa wareejinteeda ee bitaxwiili lqibla wey qibladaa wareejinteeda waxaa ku muuqday bacdulmukhaadiciina kuwii yani maaragtay islaamka dhagarta ku hayay iyo khiyaanada oo been u soo galay kuwaas qaar ka mid ahoo min almunaafiqiina munaafiqiintii ka mid a ah, iyo walyahuudi yahuudi ka mid a ayuu rabbi muujiyey oo arrintoodii daahiriyey alladiina kuwaasoo mukhaadiciinta ahoo dakhaluu soo galay fi lislaami islaamka diinta islaamka soo galay zawran ay bailan bail kusoo gala weeyaan baila kusoo gale waa zuur wey baail bay kusoo galeen lilahi uma soo gelin khiyaano bay marka horeba usoo galeen weeyaan markaasay fartaduu way ridoobeenoo way laabteen yani islaamkiibay ka ridoobeenoo kufrigiibay u noqdeen weeyaan wataaharad markay kuwaasi ay laabteen oo diinta ka baxeen watataharad waxaa daahir noqotay oo nadiif noqotay sufuufu lmuslimiina muslimiinta sufuuftoodii ayaa minhum yuhuuddaas islaamka beenta sheeganaysay iyo munaafiqiintii xaaqidiinta ahaa ilaahay uu ka tahiray sufuuftoodii marka daahir bay noqotay wey tilka marka saraayaadka iyo khasawaadka laga soo sheekeeyey taas aan soo sheegnay tilka taa sideedaas ghazawaadka iyo saraayaadka iskugu jiraay hiya ayadaa waxay tahay altaxarukaat alcaskariyatu yani dhaqdhaqaaqi ciidaneed allatii dhaqdhaqaaqaasoo qaama biha rasuulu llahi sal alay wasalam nabigeenna oo u kacay salawaatu llahi wasalaamu calayh dhaqdhaqaaqi ciidano nabigu u kacay taas bay ahayd iyo wlmuslimuuna muslimiintuba ay u istaageen maxayna ugu istaageen lixifdi mni lmadiinati wa atraafiha madiine oo la ilaaliyo iyo dadka gaarayaalkeeda degan ammaankooda la ilaaliyo kow waliishcaari qurayshin dhaqdhaqaaqaasi sababtiis waato hore noogu soo sheegay marka hore maarata in madiine iyo gaarayaalkooda ammaan ay noqdaan midda labaad waliishcaari qurayshin quraysh ogeysiinteeda la ogeysiiyo bisuui caaqibatiha cirib xumadeeda la ogeysiiyo in lam takufa haddaysan ka joogsanin can shariha sharta ay wadda haddaysan ka istaagin oo xaqad iyo diinka oo dadka loo diido xaqana laga hortagaay haddayan ka joogsanin in maaragtay la ogeysiiyo caaqiba xumadeeda cirib xumadeeda in la ogeysiiyo walaakinahaa quraysh isdaadad way kororsatay inay ka harta iska badaayeen fi lculuwi issaramarin iyo walistikbaari isla weynin ayay maaragtay kororsatay falaaqat markaase waxay la kulantay jazaa'a amriha arinkeeda jazihiisa iyo abaalmarinteedii ayay la kulantay fii badrin fii aswati badrin aswatu badray kula kulantay weya wa kaana caaqibatu amriha arinkeeda ciribtiisana wuxuu ahaa khusran khasaaray ku dambaysay ay bader kula kulmeen aswatu badrin kubra in sha allahu tacaala waa darsigan intaasuu ku joogsanaya hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamedi wala alih